إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mowduucan aan ka hadli doono waa soo koobayaa sheekh xuseen baa malaha wakhtiga ku xigi doona waxaan arkayaa in raggana uu muhiim u yahay laakiin waa karaamada iyo sharafta ilaahay diintiisu ay gabdhaha muslimkaa siisay ama dumarka ay siisay waxaan rabaa raggu inay ogaadaan karaamadaas iyo sharaftaas qaybta ugu weyn dadka la rabo inay ka helaan gabdhuhu inay yihiin eh, shaqaa'iqdooda oo ah ragga intaanan muxaadarada gelin soomaalidu waxay tidhaahdaa tifdheer lama lalama tashado dumar talama galaan bay soomaalidu tidhaahdaa waxaa waxba ka jiraan ma maqasheen nebigu waa la tashaday calayhi salaatu wassalaam waxaa ku soo arooray saxiixa nebigu markuu saddex iyo lixdan gaaray ayuu hilbooday hilib buu yeeshay wuxuu ku khudbayn jiray jimcada geedka timirtaa oo la gooyey ayuu ku istaagi jiray ulna waa cuskan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam gabar ansaariyad ah ayaa waxay aragtay nebigii oo ku dhibaataysan inuu ka khudbeeyo geed timira dushiisa nebigay u timid calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi yaa rasuula allah inna lii ibna najaaran waxaa ii jooga wiil najaar oo looxa qora afalaa aamuruhu an yacmala laka mimbaran cidaamak wiilkaa ma u sheegaa inuu sameeyo mimbar lafahaaga xambaara oo dhibaatadan aad ku jirtid kaa saara nebigu waa la caddeeyey calayhi salaatu wassalaam gabadhii ansaariyadda xadiidkii saxiix bukhaari buu ku jiraa mimbarkii bay samaysay oo saddex jaranjaro ka kooban su-aashu waxaa weeye ikhwaanii wa akhawaati fi اllah intee mimbar baa maanta adduunka ku taalla intee masjid baa adduunka ku taalla intee minbar baa masaajidadaa ku jirta waa talo ka timid gabar muslim ah oo nebi moxamed taladeedii qaata calayhi salaatu wasalaam sharafta intaa la eg ayaa islaamku siiyey gabdhaha islaamkaa sharafta intaa la eg ayaa islaamku siiyey gabar muslimada ilaa maanta ajarka laga helaya mimbarkaas gabadha ansaariyaddaa way helaysaa leanna waxaa jira acmaal kuugu imaanaysa qabriga acmaasha waxaa ka mida wixii aad islaamka uta u tartay khayru nnaasi anfacuhum linnaas buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina mima yalxaqu lmu'mina min camalihi bacda mowtihi cilman nashara oo waladan saalixan taraka ow musxafan waraha ow masjidan banaa ow beytan libni sabiili banaa aw nahran ajraah aw sadaqatan akhrajaha fii sixatihi wa xayaatihi talxaquhu bacda mowtihi waxaad samaynaysid oo adduunyada aad uga tegaysid qabrigay kuugu imaanaysaa gabadha ansaariyadda ah qabrigeedii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa qiyaami saaca ajarkii manaabirta u socda gabarh baa masjidka nebiga xaaqi jirtay gabadhaas gaalad bay ahayd xaafad carabtay ku noolayd gaalnimadii bay u adkaysan waayeen waxay ku tuhmeen inay silsilad xadday way ka soo guurtay masaajidka nebiga agtiisay soo degtay calayhi salaatu wassalaam umu muxjan baa la dhihi jiray waxay nebiga ka codsatay inuu u ogolaado masjidkiisa inay xaaqdo oo nadiifiso habeen kasta cishaha marka la tukado ayay masjidka xaaqi jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa shaqo aan u haysanno inay tahay shaqo aan qiimo lahayn oo macno lahayn oo qiimo lahayn oo waxtar lahayn yacni masjid la xaaqo iyo agteenna wax qiimaa kama leh dadka masaajidadeenna xaaqa waxaan u eegnaa hoos baan u eegnaa dad qiimo agteenna kale ma ah nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid a ah, ayuu gabadhii waayey wuxuu yidhi gabadhii mas masaajidkoo nadiif ahayn buu arkay wuxuu yidhi gabadhii masjidkaan xaaqi jirtay aaway waxay yidhahdeen waa dhimatay xalay way dhimatay waana aasnay way yaraysteen maadaama qof madow ay ahayd maadaama ay dhulka eh, xaaqitaan shaqadeedu xaaqid ahayd nadiifin ahayd way yaraysteen marka waxay yidhaahdeen way dhimatay maanaan kuu soo sheegin maanaan rab inaan ku dhibno rasuul yaa rasuul allah maanaan rab inaan ku dhibno nebigu waa carooday calayhi salaatu wasalaam afalaa aadantumunii biwafaatiha wa fii riwaayatin afalaa aadantumuunii bimowtiha war maxaad iigu sheegi weydeen gabadhi inay dhimatay buu yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi marka kelmad aad u yaab badan oo tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa cadaaladdiisa sinaanta uu simayay muslimiinta inay u sinaayeen wuxuu yidhi dulluunii calaa qabrihaa gabadhaan aada aasteen qabrigeedii igeeya gabarh masaajid xaaqaysay oo madow ah ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nebigii ilaahay islaamka ah wuxuu yidhi qabrigeeda geey qabrigeedaa la geeyey qabrigeedii markii la geeyey janaasu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina hadihi alqubuur mamluu'atun wuxuu yidhi qubuurtanayto waxaa ka buuxa mugdiyaal calaa asxaabihaa walacala allaha an yunawir an yunawira qabraha biducaa'i oo bisalaati calayha waxaa laga yaabaa ilaahay ducadan iyo salaadan inuu qabrigeeda u nuuriyo shuraaxdu waxay leeyihiin gabadhaas salaadda uu nebi maxamed ku dul tukaday qabrigeeda ugu tegay oo uu ku tukaday oo uu u duceeyey jannay gashay jannay toos u gashay karaamo ka weyn karaamadaas oo diin intaa ku karaamayn karta dumar sharaftaa siin karta oon diinta islaamka ahayn miyaa jirta nebi maxamed inuu aado oo ku soo tukado oo u duceeyo oo qabrigeedii u nuuriyo waxaa weeye wax maaragtay yani diinta islaamka keliya laga helo muxaadaradayda waxaan ku soo u qaybinayaa laba qaybood ama saddex qaybood waana soo koobaya qaybta koobaad waxaa weeye jaahiliyadii namaadij baan idinka siinayaa siday dumarka ula dhaqmi jireen wixii ka horreeyey diinta islaamka kadibna sida islaamka ula dhaqmay kadibna waxa laga doonayo gabdhahan idinkana ay idiin noqonayso xuquuqda iyo waxa ay leeyihiin inaad siisaan baan ku soo khulaasaynaya iyadoo mugdi lagu jiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed soo diray nuur baa soo baxay nuurkaa soo baxay dadku u soo baxay waxaa ka mid ahaa dumarka ayaa ka mid ahaa mucaamalo gooni ay lahaayeen waqtigii carabta xuquuqba ma lahayn ma maba ahaynba bini aadam ilaahay abuurayba umay ictiraafsanayn ilaa nuurkaa islaamku yimid oo cadaalad u sameeyey xuquuqdoodii u soo celiyey cilmi baray cilmiga ay barteen waxay gaareen sida umu waraqa iyo inay imaam ahayd oo dadka tujinaysay waxay gaareen caaisha iyo dad la mid a ah, sida alimaam zarkashi uu sheegaya alajwiba fii ma stadrakathu caaishatu cala saxaaba in caaisha ay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaa-isha ka saxaysay diinta islaamku nuurkaas ayaa nebi moxamed ilaahay subxaanah wa tacaala dumarka uga dhigay oo u soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dejiyey usus ayuu u dejiyey lagu karaamaynaya dumarka cadaalada ay ku helayaan ay wax ku baranayaan ilaa ay noqdaan maaragtay mujtamaca islaamka asaaskiisii ay noqdaan waqtigii jaahiliga waa soo khulaasaynayaa haweenayda waxba ma dhexli jirin waqtigii jaahiliga wax dhaxala looma ogolayn ma garanaysaa waxay dhihi jireen na dhexli mayo qof aan seef qaadanaynin oo maaragtay baydada aan ilaalinaynin haween yacani haween waxba ma dhaxasho wax dhaxalahoy leedahay ma leh haweentu ninkeeda wax xaqa kuma lahayn waqtigii jaahiliga wax xuquuqa oy ninkeeda ay ku lahayd ma jiro talaaqu saddex iyo midna maahayne ilaa boqol goor baa la furi jiray jaahiliyada waktigiisii xad ma lahayn dalaaqu xad ma lahayn haweenayda waxaa ma arkaysaa ninku intuu raba guursan jiray waad garanaysaan khaylaan ibn salama nebiga wuxuu u yimid calayhi salaatu wasalaam asagoo toban dumara wata toban buu watay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku saxiixu ku jira ikhtar minhuna arbacan buu yidhi afar kala har wa faariq saa'irahunna afar kala har inta kalena sii daa buu yidhi toban dumara buu watay khaylaan ibn salama afar kala har buu yidhi qaarkood boqol bay haysan jireen qaarkood konton bay haysan jireen waqtigii islaamka ka hor dabcan waxaa ka mid ahaa xuquuqda eh, waxyaalaha islaamka eh, ninku hadduu dhinto nin hadduu dhinto wiilka ugu weyn reerkaas hooyadii maahan eedadiis ama aayadiisaa u taqaanaan asagaa guursan jiray asagaa la hari jiray wuxuu dhihi jiray anaa ugu xaq leh aabbahay xaaskiisa anaa ugu xaq leh kitaab alla dantay ma oga ninkaan haweenayda hadda soomaaliyaba way ka jirtaa badanaaba waxaan la yidhaahdo eh, xiskiisinka marar badan waxaa dhici karta in dulmi ku hoos jiro laakiin waa wa laakiin tanaan ka hadlaya hadda waa jaahiliyadii wiilka owlaadda u weyn baa wuxuu dhihi jiray anaa uga xaq leh ma garanaysaa qof kale oo eh, aayaday guursanaya ma jiro waqtigii jaahiliyada haweenayda ciddadeedu sanad bay ahayd sanad bay tirsan jirtay sana kaamila xawlan kaamilan bay tirsan jirtay markay ninkeeda u barooranayso waxay xirayn jirtay dharka ugu xun waxaa la dejin jiray qolka ugu xun timaha ma shallaysan jirin sanad qubays ma geli jirin wan sanad kaamila ma qubaysan jirin markay mujtamaca u soo baxda sanad kadib ayadoo urkeeda iyo dharkay qabto laga cawdi bilaysanayo ayay soo bixi jirtay gabdhahooda way way kirayn jireen zinaday waxay dhihi jireen guri guri buu dejin jiray walaa tukrihuu fatayaatikum cala lbiqaa way zinaysanaysaa lacagta ay ka zinaysatana waa waa laga qaadi jiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan markii diintan wanaagsan ee islaamku timid mahru lbaqiyi khabiiثun wa hamanu lxijaamati khabiiثun wa hamanu lkalbi khabiiثun mahru lbaqiy waa yani haweenaydan la kiraynaayo in haweenay la kireeyo wixii ka soo baxa la cuno yani xaara inay xaaraam tahay iska daayo waa khabiis buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasna waa waxii ay jaahiliyadu ku dhaqmi jireen oo waqtigii jaahiliyada ay samayn jireen waxay lahaayeen guur faasid ah oo maaragtay guurka waxaa ka mid ahaa in hal haweena toban nin u galmooto markay dhashana ay u yeerto tobankoodii oo mid ay la jeclaato ilmahay dhashoo tiraahdo huwa laka yaa fulaan toban nin ama labaatan nin ay u galmoodaan waxaa ka mid ahaa istimtaaca in ma arkaysaa ninku uu eego reer uu isleeyahay waa geesi ama waa boqortooyo oo xaaskiisa yidhaahda hebel la soo seexo oo hebel ilma iiga dhal markaa si uu geesi u noqdo ama caqli badan u noqdo ama maaragtay muntashir bay ahayd waxaa ka mida nikaaxu lmutca oo hadda shiicadu ku dhaqmaan oo ah bil baan isqabaynaa bil kadibna waa kala tegaynaa oo haweenaydii jucli loo yeelo wax la siiyo waxaa ka mid aha nikaaxu shikaar waxaasoo dhan islaamku wa xaaraantinimeey nikaaxu shikaar waxaa la yidhaahdaa waxay samayn jireen jaahiliyadu walaashaa isii walaashay baan ku siinayaa gabadhaada isii gabadhaydaan ku siinayaa meherkeennuna waa macnaha luqadda carabiga waa garanaysaane waxaa weeye min baabi shaqara alkalbu idaa rafaca cindahu idaa rafaca rijlahu cinda albowl eygaa markuu kaajaya lug kor u qaada marka lugta walaashay kor u qaadi maysid ilaa aan lugta walaashaa kor u qaado sudaaqa ama meherkuna waa labadaa lugoodoo la qaadayo islaamkuna waa xaaraantinimeeyey oo waa waxay ku dhaqmi jireen haweenayda waxaa yani xaaraam loo diidana inay noolaato bal waa tii la aasi jiray wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat ceeb bay ahayd ninku inuu maaragtay e, gabar u dhalato ceeb bay ahayd ragga ma soo hor fadhiisan jirin bal waxaa laga yaabaa haddii gabar u dhalato inuusan gurigaas weliga gelin baa laga yaaba waxay tiri haweenaydii maa liabi xamsata laa ya'tiina yadallu في البيت الذي يلينا غضبان allaa nalida lbaniina wallahi maa ذاك biaydiina ونحن katurbi lisaariciina wanaxnu katurbi wanaxnu katurbi lisaariciina nambutu maa zaracuuhu fiina waxay tiri ninkan gurigan kaluu gelayaa oo wiildhashadu u gelayaa annagana noo soo geli mayo maxaa dhacay aakhirka waxay tihi waxa haddii wax xumaadeen dee aday xumaanta aday kaa timid adaa gabdhaha dhalay bay tiri anigu beer baan ahay bay tiri beer wixii lagu abuuro beer haddaad digir ku abuurtid moos miyaa kaaga soo baxaya beer haddii digir lagu abuuro moos ma ka filaysaa waxay tihi haddee adiga adaa waxaa nagu abuuray anigu wax dembi dembiya ah. ma lihi waqtigii jaahiliyada lama soo koobi karo dulmiga lagu hayay gabadha qofka dumarkaa ah. dulmiga lagu hayay lama soo koobi karo diimahoo dhan islaamka ayaa yimid islaamku markuu yimid waa soo koobayaaye islaamku wuxuu yidhi waa hooyo waa gabar walaashaa ah waa gabaraad dhashay waa xaas afartaasay u badan yihiin afartaba xuquuqba u sameeyey hooyo xuquuqdeeda waad og tihiinoo lama soo koobi karo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaanaa ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma ufin wlaa tanharhuma wqul lahuma qawla kariima wاkfid lahuma janaaxa اdulli min alraxma wqul rabi irxamhuma kama rabayaanii صagiira rabkm aclamu bima fi nufuusikum in takunuu صaalixiina fainahu kana lilawaabiina gafuura ilى aakhiri اlaayaat aayad kastoo xaqa ilaahay lagu sheego xaqa waalidkaa lagu sheegaa labadoodoo wada jira weeye labadoodoo wada jira markaasaa xaqa hooyadana si gooniya loo sheegayaa xaqa hooyada si gooniya loo sheegayaayoo mar kastoo xaqa labada waalid la sheego hooyada waa la ifraadiyaa oo si gooniya loo sheegaa oo maxay ku dhacday hooyadaa uur bay qaaday markay uurka qaaday waxaa ku dhacay waxmi wax la yidhaahdo oo la yidhaahdo waxmigu waa wallac wallac way wallacday wax kastaa u xumaaday cuntadii baa u xumaatay wax kasta oo ay u dhadhamayeen uma dhadhamayaan hooyada uurkaaga intay sagaal bilood bay culayskaa waday oy ku rafaadaysay oo waxay cunto aada la cunaysay way foolatay fooshu waa dhibaato iyo xanuun way umushay way dhashay hooyadaa way dhashay way ku nuujisay way ku nadiifisay aabbaha intaasoo dhan ma ogeyn aabbaha intaasoo dhan ma ogeyn bal waxaa laga yaabaa haddaa oydid adiga hooyadaaba inuu bannaanka idin dhigo id yidhaahdo barri shaqaan leeyahay bannaanka seex seexdaa dhici karta inuu idinka saaro qolkaa dhici karta ilaahay markaas wuxuu leeyahay adiga marka intaas la marayo caqli maad lahayn waxba maadan garanaynin ilaahay dib buu kuu celinayaayo xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin buu ilaahay leeyaho ilaahay wuxuu ku xasuusinayaa markaa weynaato lix sano gaartaad waxaad aragtay ninkaan odagaahoo rooti keenaya ninkaan odagaahoo gaari wata ninkaan odagaahoo caano keenaya ninkaan odagaahoo lacag la weydiinayo waxaad istiri qofkan dumarkaa weligeedba shaqo ma qaban ilaahay abuuriyo gurigaanba wax kuma darsan markaasaa ilaahay dib kuu celinayaa wuxuu leeyahay waxaa jiray waqti hooyadaa wax kasta ay kuu qabatay laakiin aadan aadan garasho lahayn marka xaqa hooyada lama soo koobi karo waadna ka dharagsan tihiin innaga mujtamaceenna hooyada dembiyada aan ka gallay aabbaha waxaa ka mid ah waan masruufaa wax la yidhaahdo hooyaday waan masruufaa waxaa laga yaabaa toban saneedaan inaadan arag hooyada waan masruufaa gabadhuna way masruuftaa adiguna waa masruuftaa hooya ma masruuf bay u baahan tahay hooyo masruuf wax ka weyn bay u baahan tahay hooyo inay ku aragtay u baahan tahay hooyo in saliid madaxa loo mariyay u baahan tahay hooyo in lugaha loo riixay u baahan tahay hooyo in loo meyray u baahan tahay dharkay loo dhaqay u baahan tahay hooyo masruuf ma baahna waxaanaad leedihiin hooyaday lacag baan u diraa bil kasta ma ahan maaragtay waa dhaqan hadda waxaaba la marayaaba in la yidhaahdo xeryaha dadka waaweyn sacuudiga iyo hadda way bilaabeen soomaalida dibadda ku nool iyo war maamadan dhibkeedii waa batay aan geyno guryaha dadka waaweyn aan geyno gabar weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay saddex gabdhoodoo walaalaha ah ama saddex gabdhoodoo dhashay haddaad tarbiyadooda hagaajisid oo aad u istaagtid inaad janno ku galaysid buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix waa saddex gabdhood gabdhaha keliyaad dhashay ma ahan waxaa la mida walaalaha baa la mida saddexda gabdhood oo walaalaha ah bal culamaa culammadu waxay leeyihiin culamaau shariica gabadha walaashaa ah haddii ayna masruuf haysan oo ayna nolol haysan xataa haddii la qabo wujuub buu noqonayaa inaad nolol siisid adoo awooda waajib buu noqonayaa walaashaa arrintaasaa inaad u ogaataan weeye laanna in badan waxaa dhacda in la yidhaahdo gabadhu maarag nebigu xadiid kale wuxuu ku leeyahay man caala jaariyatayni xataa tabluqaa yacni laba gabdhood qofka laba walaalaha ah ama laba aad dashay qofka kafaalo qaada maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa aniga iyo asaga oo saasa buu yidhi annagoo saa u siman baan imaanaynaa buu yidhi nabigu calayhi afdal salaatu watasliim xuquuqda la siiyey gabadha muslimkaa waxaa ka mid ah ikhtiyaarka zawjkeeda inay ninkay rabto dooran karto gabadha bal nebigu waa radiyey calayhi salaatu wasalaam eh, xadiidku aad garanaysaan alayimu eh, tusta'maru walbikru tusta'danu bal nabigu waa celiyay calayhi salaatu wasalaam baryahan waxaa aad u badan in odagu yidhaahda aabba nin baan kugu daray nin baan ku siiyey talena ma lihid arrintaas shareecada islaamka way ka soo horjeedaa gabadhu way diidi kartaa xaq bay u leedahay ma arkaysaa inay tidhaahdo aabba ninkaan ma rabo nin fiican igu dar labaduba waa xaq bay u leeyihiin odaguna qaybtiis u leeyahay ayaduna qaybteeday u leedahay bal nebigu waa radiyay calayhi salaatu wasalaam arrin noocaas oo kale ah loo keenay nabigu wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli dadkiinaan raggaa oo maxaasaska ah ninka idinku idinku khayr badan idinku fiican waa ninka u naxariista oo u khayr badan xaaskiisa oo u naxariista xaaskiisa oo u sahla wixii magala wacaashiruuhuna bilmacruuf suurat lmujaadala waa garanaysaan gabar baas maaragtay fowqa sabca samaawaat ilaahay arrinteeda ka hadlay suurad dhan oo suuratu nisaa la yidhaahdo oo ugu qur-aanka ugu macaan oo axkaam iyo dumarka ayaa ilaahay siiyey dumarka suuratu rijaal qur-aanka miyay ku jirtaa waa maya suuratu nisaa bal gabar gabdhaha ka mid oo maryam la yidhaahdo ayaa suurad lagu magacaabay keligeed oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala bal caaishaa lagu difaacay bal khadiijaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jibriil u sheegay in ilaahay uu yidhi khadiijo salaamiga gaarsii guri ay jannada ku leedahay baytun min qasabin laa ma arkaysaa laa sakhaba walaa nasaba guri aan qaylana lahayn daalna lahayn adduunyadan waxaa laga yaabaa adoo qasri degan gawaari inay ku agmarto marto ciyaal kugu qayliyaan hadda inta seexatid a hurdadii ka daashid oo dhinacu ku xanuuno laakiin guri janno oo khadiijo ah radia allahu tacaala canha in maaragtay maxaa la yidhaahdaa eh, eh, saa ilaahay u siiyey dhaxalka waad aragteen mararka qaarkood gabadha nus bay dhexlaysaa ma dhexli jirin jaahiliyadii laakiin islaamku dhaxal buu siiyey dhaxal weliba aada u fiican buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam istawsuu binnisaa'i khayran bal markuu dhimanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ood naftiisu baxaysay asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum nebigu wuxuu ka dardaarmayey war salaadana ooga dumarka gacantiina ku jirana ula dhaqma si wanaagsan ula dhaqma hooyadiin walaashiin gabadhaada iyo xaaskaaga afartaas baa wanaag kula dhaqan nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasuu maarag bal wasaayaadkiisa waxaa ka mid ahaa uxariju calaykum xaqa daciifayn waxaan yacni aad ku dembi mudanaysaan buu yidhi labada tabarta daran almar'a waalcabd haweenayda waa ku dembi mudanaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkana waa saxiix weeye nebiga dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa dagaalada inaan dumarka lagu laynin iyo carruurta lama soo koobi karo nusuusta ma arkaysaa lama soo koobi karo oo maantay gaaladu gaaladu maxay doonayaan gaaladu waxay doonayaan gabadhan gurigeeda inay ka baxdo gaaladu maxay doonayaan gaaladu waxay doonayaan gabadhaan inay isqaawiso gaaladu waxay doonayaan inay meelaha marqaska lagu ciyaaro ay tagto waxay doonayaan inay noqoto yacni qof e, e, tartakibu alfaaxisha yani xalay baa guri loo dhacay meelahan ku yaalla e, maaqayna aragteen kilib baa wareegaya meel shiishadda lagu cabo bahashaan shiishaddaa meel lagu cabo dumar xijaaban baa cabayay shiishadda dumar xijaaban baa cabayay islaamo waaweyn baa cabbayay oo qaarkood booliisku waa riixi laayahay mid ka miday yani intay la eg tahay booliiska way riixi way riixi laayihiin ilaahay baan idinku dhaariyey akhlaaqda noocaasa ya qof dumaroo weyn oo yani dumar waaweyn oo ciyaal wiilal yaryar dhex fadhiya oo shiishad cabaya waxaa gaaladu rabaan waxaas wey waxaad arkaysaa gaaladu waxay rabaan in maaragtay gaaladu waxay rabaan in maaragtay gabadhaanu ay noqoto silca oo lagu raaxaysto adduunkao dhan waa aragteen maanta haweenayda yurub ani maraykan waan joogay yurub waan joogay waan maray waxbaan ka bartay ingiriiska haweenayda shan nin baa bay la saaxiibaysaa shan nin bay la saaxiibaysaa waxa laynaga rabaa horta inaad fahamtaan baa la rabaa gabadhaan hadday xijaabato waxaa la leeyahay waa akhlaaq xumi hadday is ilaaliso waa waa dulmi laakiin hadday isqaawiso faasiqad faasidada noqoto xadaaro weeye waa ilbaxnimo waa wanaag waa sharaf ma garanaysaa yacni waxa laynala rabo waxaas weeye waxaa leeyahay waqtigaa kaa dhammaaday waa soo khulaasaynaya gabadhan muslimaddaa ilaahay waa ku karaameeyey ilaahay waa ku sharfay hooyaa tahay sharaf buu ilaahay ku siiyey gabar baa tahay walaal ah ilaahay waa ku sharfay walaalaad leedahay gabar la dhalay baa tahay ilaahay waa ku sharfay xaas baa tahay waxaan aan rabaa gabdhahan inaan u sheego cillooyinka ina haysta mujtamaceenna waxaa ka mid a ah. socodka badan wareegga badan dumarka soomaalidu inaad guri joogtaan waa laydinku kari waaye lugaha idin cuncunahaya ah. lugaha idin cuncunahaya waxay leedahay nakeen soo wareegne ilaahayna wuxuu leeya waqarna fii biyuutikunna war gurigiina jooga maxaa lagu ku cuncunayaa maad qur-aan akhrisatid maad tukatid maad adkaar samaysid maad maaragtay gurigaaga joog ha u bixin dibadda iyo wareega ha u bixin li'anna hadda fasaadkii waa batay fasaadkii waa batay fidnadii way badatay fidnadana dumarku aad bay ugu sahlan tahay inay fidnoobaan taa waa mid midda labaadoo laydinka rabo waxaa weeye inaad kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sharaf baad yeelateen carruurta idinkaa u istaagay idinkaa tarbiyayseen waa ku mahadsantihiin soomaalidii burburtay oo sheekh maxamed idriis ka hadlayay haddaan idinku jirinin maanta soomaaliya lama arkeen iga qora hadalkaa haddaydan idinku jirinin soomaaliya lama arkeen soddon iyo dhowrkaa sano idinkaa u istaagay ilmaha idinkaa dugsiga geeya idinkaa waxbara idinkaa maaragtay macadka geeya idinkaa maaragtay ilaahay waa idin sharfay sharaftaas ilaaliya sharaftaas ilaaliya mid kale oo laydinka rabo waxaa weeye meeshaan ganacsiga ka socda waxaa la doonayaa ganacsiga lagu waxaan lagu keenayo ood cunaysid hub inay xalaaltahy inay xaaraan tahay waxaan aad cunay kullu jismin nabata bilxaraami faannaaru awlaa bihi buyu nabigu calayhi salaatu wasalaam carruurtaad haysatid iyo adiga horta ma xaaraan baad cuntaa mise xalaal baa cuntaa waxaan ku soo koobayaa cumar ibnu cabdicasiis waa maqasheen soo maha xaaskiisa magaceeda yaa garanaya cumar ibnu cabdicasiis gabadhuu qabay magaceeda ma garanaysaan ma garanaysaan ma garanaysaan waxaa la dhihi jiray faatima binti cabdilmelik ibn marwan ninkaasu laba sano iyo xoogaa buu hayey waddanka labadaas sano iyo xoogaagaas cadaalad barwaaqo diin ilaah u dhowaansho waxaa ka dhacay waxaan la aragoo la maqal bal axaadiistii nebiga ninka ururiyey weeye oo siyuud uu leeyahay wa awalu jaamici alxadiidi waalahar ibnu shihaabin aamiran lahu cumar cumar ibnu cabdilcasiis baa qabay khaliifadii islaamkaa qabay gabadhaasaan rabaa hal kelmad inaa idinka sheego kelmaddaasaan ku xoreeya aabbaheed boqor buu ahaa awowgeed boqor buu ahaa zawjkeedu boqor buu ahaa afar nin oo la dhashana boqoray ahaayeen waa isku meeqa waa toddobo toddoba boqor baa la dhashay maalintay dhimatay shilinka ma tegin waxay ku dhihi jirtay cumar ibni cabdilcasiis aakhiro adigu ma lihide guri adduunyaad joogtaaye xaaraan hana siinin adigu xaaraan hana siinin ninkii gebiyey wuxuu yidhi bintulkhaliifati waalkhaliifatu jadduhaa ukhtulkhalaa'ifi waalkhaliifatu zawjuhaa bintu lkhaliifati cabdulmalik baa dhalay waalkhaliifatu jadduhaa waa marwaano awowgeeda ukhtulkhalaa'ifi afar boqor baa la dhashay alwaliid iyo sulaymaan ibni cabdilmelik yaziid ibni cabdilmelik hishaam ibni cabdilmelik afar walaalaheedoo boqoraa waalkhaliifatu zawjuhaa ninka qabana waa cumar ibni cabdilcasiis oo waa boqor toddoba boqor ayadoo maantay kuwii maamul goboleedka uu ka hadlaya sheekh maxamed idriis si kii sanad hayaa wuxuu leeyahay afartan milyan baan haystaa isbitaal ma leh oo biyo ma leh oo waddo ma leh oo maara dadkuna raalli bay ku yihiin bahalaa idinku jira xataa ragg way way gashadaan hadda bahalo oo xarigga dumarku isku qurxiyaan ma aragteen xarigga dumarku isku qurxiyaan ragg oo dhan way ugu jirtaa inta badan waa maxay xariggan wuxuu leeyahay maamul goboleedkayga wey hadda dumarkaa la rabaa inay waxaan xirtaan ragga looma ogolo ogaada ninkii xirtaa waa dumaroobayaa dumarkaa marka waxaan maamul goboleedka iyo waxaan la leeyahay lacagtaan ay cunayaan iyo guryahan ay dhisanayaan waxaan gabadhii waatana ayadoo daahiray adduunka ka tagtay waxaa weeye nolol abadi ah ayadee ninkeeda hada wsala allahu wasalam calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmain